alxamdu lilah wالصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah allahuma wafiqna lima tuxibh وtarضah wbacd fasalaamu اllahi عalaykum wraxmatه wbarakaatu in sha allah dariskeena caawa iyo haddii wakti kale aynuu hellaba wuxuu ku saabsanaan doonaa waqafaat maca axdaaث اlcaalam waxaynu siro dul taagaynaa dhacdooyinka maanta dunida ka socda markaan rabno inaan dhacdooyinka dunida ka socda is-ag taagno ugama jeedno taxliilaad siyaasiya inaan ka waranno iyo qaababka laga yaabo inay isu dabagalaan ama odoroska ay bini aadamku odorosaan dhacdooyinka dhici doona laakiin waxaan rabaa inaan qaab ka gadisan uga waranno oo ah inaynu axdaadta isku dayno inaynu tacliiqinno bilkitaabi wasunna sunanka ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada inaynu wax kaga tilmaamno awalan axdaadta in lagu cibro qaato qur-aanka iyo sunnada ina baray walidalik ba ilaahay subxaanaه wa tacaala qur markuu inooga warramo qisas ambiyo ama rusul ama dad mujrimiina ama duwal baaba'ay ama duul soo kacay oo cusub koox kastooo ilaahay ka warramo subxaanaه wa tacaala qur-aanka inta badan haddaad akhrido waxaad arkaysaa iyadoo alle subxaanaه wa tacaala tacliiqaat inoo uu saarayo la rabo inaynu ka faa'iidaysanno cibar iyo waanooyin ay ku jiraan ama wax kuqaadasha ay ku jirto haddaan laba saddex tusaale bixiyo intaynaan dariska gudihiisa gelin ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka maalan wuxuu inooga warramay nebi yusuf qisada nebi yuusuf nebi yuusuf qiso aada u ballaadhan baa ilaahay kaga warramayaa calayhi salaatu wasalaam qisada waa alle ka warramaya nebi yuusuf waxaa laga warramayaa isaga oo yar isagoo god lagu riday oo walaaladii makri u sameeyeen ama dhakreen ama khiyaameeyeen oo god lagu riday isagoo la iibsaday oo addoon noqday waxaa alle ka warramaya subxaana wa tacaala isaga oo haddana gurigii boqortooyada la geeyey waxaa qur-aanku inooga warramayaa isagoo haddana xabsi galay waxaa qur-aanku ka warramaya haddana isagoo madax noqday oo dowladdii maamulkeedii ka qayb galay waxaa qur-aanku isagoo soo ururiyay haddana waalidkii iyo walaaladii iyo wixii oo dhan reerkii dib isugu keenay oo ah qisadu halkay ka bilaabmato alcasri dahabi libani israa'iil suuradda qisada markay dhammaato ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy marka afalam yasiiruu fi lard fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim waladaaru alaakhirati khayru liladiina taqow afalaa tacqiluun xataa ida istay'asa arusul wadannuu annahum qad kudibuu jaa'ahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna can alqowmi almujrimiin laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ma kana xadiidan yuftaraa ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay markuu qisadaa dheer ka warramay miyaydan dhulka marin oo eegin kuwii hore ee daalimiintahaa cidhibtoodii waxay ku dembaysay kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim kuwan iyaga ka horreeyey cidhibtoodii waxay ku dembaysay waxaa ilaahay tilmaamayaa daarta aakhiro inay khayr badantay kuwa alla ka cabsada dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo rusushu ay marxalaad gaadhaan ay dadka iimaankoodaba ka quustaan ama mujtamacii rususha la socda ay u maleeyaanba in loo been sheegay ama in rusushaba la beeniyey kudibuu aw kudibuu xaaladaas marka la gaadho baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayaa waxaa yimaadaba la leeyahay nasriga iyaga guushayada wakhti bini aadamku dhacdooyinku intay isku dul fuuleen xaddul ya'si uu ku dhadhowaaday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala isbeddel ridaa dabeetana waxaa yimaada baa ilaahay leeyay jaa'ahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna can ilqowmi اlmujrimiin waxaa la badbaadiyaa baa ilaahay leeyay ciddii alla doono kuwa mujrimiinta ana ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa ayaa ku dhacda marka ilaahay xaaladdaa inoo sawiray xaalad xata alambiyaa ay gaadhayaan oo dhib badan markii laynoo sawiray xaalad ma ku xigto oo ah farax iyo nasri iyo guul iyadoo la helay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahy laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab qisaska aan idinka warramay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala cibro iyo wax ku qaadasha ugu sugan dadka cuquusha u saaxiibka ah walidaalika waxaa habboon bini aadamku dhacdooyinka agtiisa ka dhacaya inuu si xooggan ugu fiirsado tii taariikhiga hore dunida soo martay inuu akhriyo arko laakiin ta uu la nool yahayna inaanu haafil ka noqonin dhacdada iyo sida loo tacliiqiyo maala haddaan laba xadiis tilmaamo axaadiista ah, nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah iyadoo dagaal laga baxay oo qof dumari oo irmaan oo caanale ilmaheedii daydayayso oo dadkii sabyiga la qabtay ay ka mid tahay waxaad qiyaastaa hooyo goob dagaal joogta oo ciddii ay la socotay la jabiyey oo ilmaheedii baadidoonkii ku jirta oo dabeetana wareerkii iyadoo ordaysa markii dambe ilmaheedii heshay oo intay dhufsatay laabta ku qabatay xaadidadaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tacliiqiyo wuxuu yidhi saxaabadii war ma u malaynaysaan taasi ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd waa la arkaa qofkan iyo xaaladda ay ku sugantay hooyo xaalad adag ku sugan weeyaan hooyadaasuu nebigu tacliiqiye wuxuu leeyahay ma u malaynaysaan tani ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd markaasay yidhaahdeen ma filayno inay tani ilmaheeda dab ku ridi lahayd xadiisku saxiixayn ku soo arooray markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaahay subxaana wa tacaala baa uga naxariis badan addoomihiisa tani ilmaheeda say ugu naxariisanayso waa la odhan kari lahaa in sideedun loo sheego ilaahi inuu naxariis badan yahay laakiin dhacdadani raad ka gedisan erayga qudha in la sheegaabay tilmaamaysaa oo waxay tilmaamaysaa hooyo dhibaataysan oo ilmaheedii heshay oo intay la booday laabta ku nabtay oo naas ku duwaysa siday hooyadaasi ilmaheeda ugu naxsan tahay ayuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam dhacdadaa intuu u tilmaamay ayuu yidhi inay dab ku ridaysa ma u malaynaysaa yacnii ilaahay wa tacaala inaanu addoommihiisa jeclayn rabin inuu cadaabo maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum dhacdo kale haddaynu tilmaamno nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadu la socoto xadiiska saxiixu muslimka ku yaalla ayaa wuxuu soo galay suuqii magaalada madiina suuqa markuu soo galay buu waddada wuxuu ku arkay orgi yar oo dhukan oo meyd ah dhukanaantu waa dhagayaryarida orgi yar oo dhukan oo haddana meyd oo suuqii baac mushtarka dhinaciisa yaalla buu arkay saxaabadiina way hareera socotaa saxaabadii xaadisadan buu ku jeediyey nebigu dhacdada tan intuu orgigii yaraa ee dhintay ee bakhtiyey ku dhegay yar ayuu nebigu wuxuu ku yidhi war yaa dirham siistay intuu iyagii ku jeestay kan ya dirham siistay waxay dhadeen ilahi rasuulkiisiy maxaan ku falaynayaa dirhamkiisa hadduu dee caafimaad qababa oo neef soconaya ahaan lahaaba abaanu qiimo yeelanayn oo orgi yaroo dhukan ahaaye isagoo mayda dirham inaanu siisanno maxaa lagu falayaa haddaba yaa qaatay buu nebigu yidhi iska qaatay waa bixinayaae waxaa la tilmaamay inaan loo baahnayn qaadashadiisa markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhacdadaas dadku wada fahmi karo ayuu tacliiqiyey markaasuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan dadku isku haystaa kaa kala qiimo liitee buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kana wada nacdeen iibkiisa iyo abaalkiisa iyo siintiisaba kaa aad diiddeen adduunku ka liitee buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam idan dhacdada in la tacliiqiya waa min sunnati muxamed calayhi salaatu wasalaam waa wax aqoonta waxbarashadu ay tilmaamto waa waxyaaba qofka bini aadamkii uu xoog wax ugu fahmay og yahay inuu maqal qudha adeegsado iyo in maqal iyo aragtiba wada adeegsado way ka faham badan tahay in wax looga warramo qudha walidaalik baa qur-aanku in badan wuxuu inoo tilmaamaya inaynu wax u fiirsanno وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلهي وحليه سبحانه وتعالى بدنا intaanu halaagnay kuwan hortood duul ka xoog badnaa oo ka qabasho adkaayoo ka digtaytarsanaayo ka daaqisanaa oo baadi doonay dhulka oo aan helin meel mafar iyo malja iyo meel loo baxsado toona ilaahay markaasu wuxuu leeyahy inna fii dalika ladikraa arrinka kan waxaa ugu sugan baa ilaahay leeyay waano liman kaana lahu qalb qalbi xayi iyo nool qof dareen caqli iyo qalbi soo jeeda jeedaloo nool amase qof wax dhegaysanaya wax fahmi kara isagoo xaadira wax dhegaysanaya waana ugu sugan buu alle leeyahy subxaana wa tacaala taa macnaheedu waxa weeyaan nolosha inaynu in badan u fiirsano nebi muuse ilaahay soo diro waxa ilahay leey walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qowmaka min aulumaati ila nuur wadakirhum biayaam illah baa ilahay yidhi ka saar reer banu israa'iil baa loo soo diray nebi muuse iyo fircoon iyo kooxahood iyo waxaa la dadka waxaad ka saartaa madowgoo iftiinka u saar laakiin maxaa la yidhi kuwaani ilaahay ayaamihiisa kuwaani baa la yidhi waxaa maalin isbedelaya watilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxa duul la halaagay waxa duul la barwaaqeeyey waxa nolol isbedeshay ayaamkaa ilaahay subxaana wa tacaala ee iyo nicmadiisu soo degto wax kuwaani baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inna fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur baa markaa ilahay yidhi arrinkani wuxuu aayado ugu sugan tahay mid kastoo beledu markay dhacdo sabir badan nicmadu markay timaadana shukri badan aan kibrin walidaalik maanta dhacdooyinka caalamulislaami ka dhacaya waxaa ka dhacay tuunis waxaa ka dhacay masar waxaa ka socda libiya waxaa ka socda yeman waxaa ka socda baxrayn waxaa ka guuxaya caalamulislaamiga isku raran waxay u baahan yihiin dadka muslimkiihi inay ku waantoobaan inay u fiirsadaan inay eegaan inay wax ku qaataan waqfada koowaad aynu tilmaamaynaa markaa waxay tahay dhacdooyinkaasi waxay muujinayaan ilaahi subxaana wa tacaala keligii inuu dunida maamulo gacantiisana tadbiirkeedu inuu ku jiro cid la maamushana inaanay jirin tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay subxaana wa tacaala in gacantiisa ay ku jirto adduunkan maamulkiisa dhammaantii oo isagu siduu doono u galo waxaynu ka dareemaynaa aayaadka ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qul nabi moxamed baa ilaahay wuxuu leeyahy dadka waxaad ku tidhaahdaa qul ya muxamed linnaas calayhi الsalaatu wasalaam maxay ku dhebaa la yidhi allaahuma maalika اlmulk tu'ti اlmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير waxaad dadka uga warantaabaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala mulkiga dhammaantii inay gacantiisa ku jirto cidduu doono inuu isagu siiyo cidduu doonana inuu ka siiba baa la yidhi mulkiga lama jecla in laga tago waa la isku nabaya laakiin waxaad arkaysaa qaar isku nabayo rabbi ka siibayo oo iyagoo keligooda la tuuray caalamkaynu maanta joogno xog bay u muuqdaan shaashaadka telefishinka markaad aragto ayaad ka arkaysaa iyagoo leh fahamtukum aci ma tatlabuun warratumuuni iyagoo dhawaaqaya ilaahayna nasci buu ku tilmaamay inuu siibayo laga siibayo mulkiga ciddii la doono waxaa rabbi ina leeyahy cidduu doono isagaa dulleeya cidduu doonana ciseeya waxay dhacdooyinkan arkaynaa qaar shalayto farta markay taagaan waddan dhani uu gariiri jiray ummad dhan godmadow ku guri jiray wuxuu yidhi gowraca la gowrici jiray maantana caalamka kala sariiruu seexday iyo meeluu istaago meeluu istaago dunida kala shalayna caynkaa ahaa ilaahay wuxuu ina leeyahay tuciz waxaad dadka u sheegtaa inuu alle subxaana wa tacaala mulkiga ka siiba cidduu doono oo cidduu doono uu kor yeelo cidduu doonana uu hoos dhigo arrinku inuu gacantiisa ku jiro idan mulkigu waa lilikhtibaari walimtixaan madaxnimadu waa meel laysku itixaamo oo laysku eego waa mas waa mas-uuliyaddii nabi muuse uu lahaa casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun iyadoo la tumayo ay udina min qabli an ta'tiyana wa min bacdi maa ji'tana iyagoo leh intaana iman iyo intaad joogtay labadaba sidii baa naloo gumaystaa naloo laynayay ayuu nebi muuse wuxuu lahaa casaa rabbukum an yuhlika caduwakum waystaklifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun waxaa la arkaa in rabbigiin subxaana wa tacaala cadowgiinna uu halaago oo idinka dhulka laydin makansiiyo oo la eega dabeetana kayfa tacmaluun idan mulkigu waa imtixaan ilaahay subxaana wa tacaala qaar uu imtixaamayo uu ku raro oo lagu eego halkay kala baxaan ilaahi subxaanaه wa tacaala isagaa dunida maamula duqaadii caalamka joogtay waxay isugu tageen wax badan inay iyagu xukumi karaan oo mukhaabaraad dirsadaan oo amni dirsadaan oo kan dirsadaan laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala meelaan iyagu maamulin buu maamulaa quluub اlbashar ayaa rabbi maamulaa yuqalibuha kayfa yashaa walidaalik baa caalamka wixii mukhaabaraad joogay ay fashileen kongresska maraykanku jalsa istijwaaba baa loo qabtay wax lagu weydiinayo si ay ee la weydiinayo waxa kani say u dhacday xagaa ku maqnaydeen intii waxa kani dhacay la weydiinayo faransiisku meeshuu islahaa keligaabaa iska leh oo cidi kaama daba tidhaahdo ayuu garan waayey tunis waxa isbeddelaya ilaa ay gaadhay in dad loo soo bandhiga in la casilo sababta waxay tahay waxay ka warbixin kari waayeen safaaradihii iyo mukhaabaraadkii joogaye waxa kani dacdooyinka intan laeg inay sida tan isu beddelaan waxaan leenahay ilaahay markuu wax bedelayo laa mukhaabar walaa dawla kubra walaa suqra walaa wusta mid celinaysaa ma jirto waa dawlad weyn iyo dawlad yar iyo mid yar ilaahay isagaa quluubta bini aadamka hanta xaguu doonana uu gediyaa sagaashanaadka markay bilaamayeen ama siddeetanaadka dhammaadkood duwal dhan oo duniyo jiray baa ilaahay xagga kale u rogay dowladdii jayshalaxmarka wadatay iyo raashiya iyo waxay xukumaysay oo dhan raashiya mar qura shan iyo labaatan dawladood laga tuuray wamasaqnaahum lagaga dhigay ilaahay subxaana wa tacaala isagaa dunida hanta idan waxaynu leenahay waxa koowaad ee dhacdooyinkaas aynu ka arkaynaa waxa weeyaan wallahu haalibun calaa amrih walaakina akar الnaasi laa yaclamuun nebi yuusuf aayaadkani qisada nebi yuusuf bay ku jiraan markii meesha adaga laga soo saaray ee ilaahay subxaanaه wa tacaala noloshiisii gadiyey ayaa ilaahay wuxuu leeyay wallahu غaalib calى amrih walaakina akar الnaasi laa yaclamuun idan xaadiثaadka socdaa waxay inagu bixinayaan inuu iimaankeennu xoogoobo inaan ya'si iyo qunuud marna inugu dhicin inaynan quusanin inaynu garanno dunidan rabbi lehoo maamulo oo gedgediyaa inuu jiro inaynu isaga ku xidhanno silo fiican la yeelanno inaynu ictiraafka isaga ka raadinno rabbi hadduu ku ku weyneeyo ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ku karaameeyo waad karaamoobaysaa hadduu alle ku yahaanayana waman yuhin illaahu mukrib ma jiro ka dambeeya cid ku karaamaynay soo dambe haddii alla ku dulleeyo may jirto haadihi waaxida waa waqfada koowaade aan rabo inaynu si fiican u fahmno waqfada labaade aan rabo inaynu fahmnaa waxa weeyaan nihaayatu dulm wa zawaal dulmigu wuu tirtirmaa tirtiran buu ku dambeeyaa waa tirtirmaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ha u malaynina maxay walaa taxsabanna allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar ha u malaynina baa alla yidhi subxaana wa tacaala in ilaahay haafil ka yahay waxay daalimiintu samaynayso laakiin maalin buu ugu wada dibdhigay innahu laa yuflixu الظaalimuun daalimiintu ma guulaysato makri kastoo ay sameeyaan وانذر innaasa يوم ya'tiihim العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا akhirna ilaa ajalin قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل awalam تكونوا aqsamtum maa lakum min زوال miyaydaan hore ugu dhaaranayn ba ilahay leey inaan zawaal jirin inaa idinku wax walba maamushaan fadhiyaysaan dhulka kan وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال dhul aannu qaar hore ku halaagnay miyaydan degin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala oo haddana aydan dulmiguun halkii ka sii wadin ilahay wuxuu leeyay waqad makaruu makrahum وcinda allahi makruhum وin kaana makruhum litazuula minhu اljibaal makri dhagar kasta waa sameeyeen baa la leeyay subxaana wa tacaala ilaahay baana agtiisa taallaa waxay dhagar sameeyeen oo dhan haba ahaada baa layidhi dhagartay samaynayaan mid buuruhu la siibmaan ama dhagartoodu marna buuraha ma siibto inna saad u macnaysaba waxaan halka uga jeedaa ilaahay wuxuu inoo ballan qaado inaanay daalimiintu baxsanaynin laakiin waa qiyaamaha waxaa kaloo laakiin sunnada ka mid a ah, qaar lagu cibro qaatana in adduunka alla dadka ku tusiyo kow aakhira ma baxsanayn daalim wuxuu doonaha soo sameeyo ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala baxsan maayo meelaan ku xisaabinayo imanaya uma ilayna turjacuun weeyaan xaggaygaa usoo wada noqonaysaan haddana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala sunnadiisa ka mida uu qur inagu baraya qaar lagu cibro qaata inay jiraan daalimiin dunida qoqday oo kibirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala ihaanadooda iyo dulinimadooda dadka tusiyo si ay ugu cibro qaataan aanay akhiraba u sugin kuwaa waxaa ka mid ahaa oo qur-aanku inooga waramay fircawn xataa ida adrakahu اlgarq qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin al'ana waqad casayta qabl wakunta min almufsidiin faاlyowma nunajiika bibadanik litakuna liman khalfaka aayة waina kaiira min الnaasi can aayaatina lagaafiluun ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala markii uu soo gaadhay wuxuu qooqo oo kibro oo isweyneeyaba markii daadku haleelay biyuhu qaadeen daalimiinta waxay wada yaqaaneen laxdad ay qiiraqiiraha ku jiraan ayay yidhaahdaan haddaanu wax fahamnay haddaanu idin garannay haddaanu maطaalibtiinna fahamnay haddaanu waxaad rabtaan garannay haddaanu bulshada garannay ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala markuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin buu ku waxaan rumeeyey reer banu israa'iilkay rumeeyeen waxaanan ka mid noqonayaa kuwa muslimiinta ah. waxa lagu yidhi ma haddaad hoy keenta ma haddaad timi waqad casayta qabl wakunta min almufsidiin kadib baa ilaahay wuxuu leeyay falyowma nunajiika bibadanik qoomam hore dhulka lala gooyay ama la halaagay ama badda lagu daray ama caynka laakiin fircoon ilaahay wuxuu yidhi falyowma nunajiika bibadanik maanta jidhkaagaan reebayaabaa ilaahay yidhi fircoon badda lagu raacin maayo adoomaydaa lagaa soo saaraya oo waad joogaysaa waayo litakuuna liman khalfaka aaya baa ilaahay kuwa kaa dambeeya inaad aayad u noqoto waxay ku cibro qaataan qaar qooqay oo kibray oo basharku ka hadhsan waayey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala suldadiya waxay hayeen maanta ka siibeen oo aynu arkaynaa binu cali oo ka talin jiray tunis shalay ahayd markuu xijaab diiday shalay ahayd markuu salaad diiday shalay ahayd marku ay yidhaahdeen masaajidka marka la gelayo waxay keeneen fikrada masaajidda in kaadharhkan furo lagu galo qof kastoo tukanaya kaadh baa lagu siinayaa si kaadhka aad u mariso la ogaado inta salaadood aad tukatay dadku ay masaajidda ka baqaan inuu galo masaajid haddaad shan goor gasho dembiilaad shalay ahayd markuu binu cali wuxuu soo rogay hablaha dhigta kuliyatu shariica inay baasgudboolka cayaaraan iyagoo qaaqaawan cawradoodu ay muuqato kuliyatu shariica damaaha kuwii meelaha kala qaawanaa maaha waa kuliyaatu shariica dumarka dhigta ayaa la leeyahay makshuufaat ilcawraat iyagoo ah ha cayaaraan basketboolka kii isaga ka horreeya burqiba ahaa waakii yidhi ramadaantu waa intaajkaa yaraanaya waddanka ramadaanta lama soomi karo wax soo saarka waddankaa yaraanaya marka ramadaantu ma waddanka laga soomi maayo buu yidhi dabeetana intuu kuliyada ay ka baxaan caskartu kuliyada milatariga kuliyat alxarb intuu soo galo oo saraakiishu fadhido ayaa waxaa lala daba socdaa kili shaaho jiniisa ah. dabeetana waa ramadaan intuu ugu shabaabuu yidhaha cab qofka cabbi waaye waa la dilaya ma waa la xidhaya waa ramadaan wuxuu leeyahy intaajka waddankaa yaraanaya waa idinkaa saraakiishii waddankaa waa in idinka laydinka bilaaba a cabtaan banu calayhi intaan beledu ku kicin dooda miiska saarayd waxaa ka mid ah aadaanku inuu muscij yahay oo dadka laga joojiyo aadaankan tirada badan leh in la kala joojiyo kii caynkaa lahaa ayaa ilaahay ku soo kojiyey markaasuu ise soo taagay isagoo leh fahamtukum fahamtukum isagoo leh waan idin gartay waxa aad doonaysaan hanna garane tag baa lagu yidhi markaasuu duulay dunida ilaahay ee ballaadhan baa meel qaadata la waayey kuwii ugu dhadhowaa markuu cirka maraya yidhahay noo soo gelin yuruboo dhan baa soo eriday shidaalku intuu ka dhammaan gaadhay buu maalda fadhiistay maaldaa tidhi shidaal baanu kugu shubaynaa na dhaafuun dayaaraddaa mar kale loo shidaaliyey waa duulay haddana mooyi sacuudiga cimro wuxuu sheegtay ee sacuudiguunbaa la keenay markii dambe <laughs> addunya kullaha ninkii shalaytoo dadka diiddanaa in xataa salaad la tukado ayaa meeluu cagadhiga adduunka ka waayey waxayn leenahay haddii fircoon ilaahay leeya falyawma nunajiik bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya aayaddu maxay ku gabagaboobaysaa wa inna kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun baa ilaahay yidhi markii fircoon badankiisa laynoo reebay si ay dadku uga cibro qaataan ayaa haddana rabbi wuxuu leeyahay dadka in badan baan ilaahay aayaadkiisa arag boo ka dhegala aafila kuwii shalay caynkaas iyo maanta ooyaya ama baryo tamayo markaad aragto inaad haafil noqoto maaha waa inaad ilaahay ayaadkiisa fahamta inaad garato yucizu man yashaa wa yudillu man yashaa inay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan oo ilaahay cidduu dooro u karaameeyo uu sharfo cidduu doorana inuu duleeyo daalimiinta ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu aakhiro xukumayo dhammaantood laakiin waxayn leenahay dunida waxaa laynaydhina aayaadka si ay u fahamtaan qaar baa tusaale laydinka dhigayaa baa layidhi subxaana wa tacaala qofka marka la naco nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu leeyahay waidaa abqada cabdan dacaa jibriile fayaquul rabbi markuu qof naco jibriil baa rabbi la hadlaa oo wuxuu yidhaahdaa jibriilow innii ubqidu fulaanan fa abqidhu jibriilow hebel waa nacay baan rabbi idhaahdaa adiguna nac fa yubqidhu jibriil buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam dabeetana jibriilna waa nacaa alle markuu nacay ee jibriil nacay ayaa uma yunaadaa fii ahli asamaa ahlu samaha loo dhawaaqaa dabeetana waxaa la ydhahaa ina allaha yubqidu fulaanan faabqiduuh ilaahay hebel waa nacee idinku naca fayubqiduuna iyana waa nacaan sabada waxa joogoo dhamee malaa'igina waa nacdaa uma tuudac lahu lbaqdaa'u fi lardi buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam dabeetana nacaybkaasaa dhulka loo dhigaa oo dunido dhan baa nacda degti niman duqaad ahaayo shalay kibrayoo qooqayo ilaahay makhluuqaadkiisa ku kibrayey oo dunidoo dhammi nacdaynu tiiviyada ka arag gaal iyo muslim cid tidhaahda war meel baanu ku seexinaynaa laga waayey miyaanay ahayn kuwa ilaahay nacay gaal iyo muslim la waayo qof meel seexiya laa malja ilaahay qur wuxuu ku leeyahay waatbacnaahum fii hadihi اdunya lacna wayowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin baa ilaahay yidhi qaar alla ka warrama markaasue rabbi wuxuu leeyahay dunida cadha ilaahay baa ku dhacday aakhirana kuwa maqbuuxiinta ah ayuu ka mid ahaanaya kuwa la fogeeyay aakhirana ka mid ahaanaya rabbi subxaanah wa tacaala isagoo raba inaynu waana qaadanno markaynu aragno dad duqaad ahaayoo qooqayoo shalayto kibray oo ilaahay khalqigiisu uu ka fadhihi waayay ayaa rabbi wuxuu ina leeyahy kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika waawratnaha qowman aakhariin fama bakat calayhim alsamaa'u waalardu wamaa kaanuu mundariin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala badanaa waxay ka tageen beero iyo basaatiin iyo zuruuc iyo maqaam kariimoo lagu raaxaysto iyo nimco ay ku badhaadhaysteen waxay haysteen tiro badnaayeena baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala nimanka dunida meel ay ka seexdaan lahaa binu cali gurigiisii markii dib loo jabiyey derbigu lacag buu ka samaysnaa derbiga gurigiisa markii lasoo jafo biniaadamku markuu dhergi waayo account iyo ku gur meel kasta ku gur meel kasta markuu ku guro haddana wuxuu ku guray darbiga gurigiisa yuuro iyo ay ku jiraan iyo dolar derbiyada gurigiisay soo jajabiyeen markaasaa tiviyada dunida loo soo bandhigay iyadoo yuuro laga faqayo waa lacagtii iyo dolar laga soo faqayo oo guriga darbigiisa lagu wareejiyey kuwaas waxaasoo nicmaa haystay ee haddana ilaahay khalqigiisa gaadhsiiyey gaajo daraaddeed inay isgubaan ka la yidhi wuu isgubay jaamacad buu ka baxay markuu jaamacad ka baxuu shaqo waayey markuu shaqo soo waayey kale ayuu yaanyo tamaandho suuqa la fadhiistay islaan yaroo askarayadaa u timiyo intay dharbaaxo labada indhood ku dhufatay tiri suuqa kuma iimin kartid tamaandho cadhadiibuu meel kale uu dhaqaaqaba garan waayo uu isgubay waa nacasnimo in la isgubaa sharciguna ma bannaynin laakiin waxaad dareemaysaa qofkan bini aadamkaasaa nolosha loogu cidhiidhiyay ilaa la gaadhsiiyey inuu isgubo kaa dadkiisu ay isgubayaan gaajo daraaddeed iyo karaamo darro daraaddeed ay isla gubayaan ayaa derbiyada lacag ku samaystay ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala markaa famaa bakat calayhim asamaau walard tegistooda cirka iyo dhulka midna uma ooyin wax ilaahay makhluuqaadkiisa u ooyay kuwa miya aragteen maya famaa bakat calayhim asamaau walard wamaa kaanuu mundariin milyaaray ka tageen milyaaro milyaaradu waa bilyanno qaarkood baa waxaa la tilmaamaya kan waar ka kac waddanka loogu taaglaaya kadaafi iminka intay lacagtiisa sheegeen bay waxay leeyihiin afar sannadood barjedka dowladday ka badantay dawladda libiya afar sannadood barjedkeed waxaa ka badan bay leeyihin hantidu isagu haysto oo xaguu ka keenay askari yaroo wax inqalaabay buu ahaayee wixii dadku urursaday waxay ummaddu lahaydun weeyaan waxa la uruuriye maaha wax meel cusub ka yimi usarkan lagu tilmaamaya inay haniinimo dhaafeen waa wixii dadkay ay boobeen kuwaa derbiyada lacagta ka dhigtay maanta waxay la'yiin malja iyo manja iyo meelay galaan bay la'yihin daaqad dhulkaa ku cidhidhiyoomay wax ballaadhan yahay waxaynu u baahannay inaynu innagu markaa ku cibro qaadanno culamaa'i taarikh waxay sheegaan sacd ibnu abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ee xarbulqaadisiya hogaaminayey markuu furtay meeshii la odhan jiray persia eraan magaaladii madain la odhan jiray oo meesha nimka ciraaq la yidhaahdo ku taala ayaa boqortooyada dahabkeedii iyo taajajkeedii iyo wixii ay wadatay buu arkay dabeetana intuu sujuuday ayuu ooyey sacd ibn abuwaqaas isagoo akhrinaya aayaddan qur-aana kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin nin qoladii la socotay abaa wuxuu yidhi oo maxaad u ooyaysaa ma maanta maalin la ooyaa yacnii ilaahay baaba inoo guuleeyo waa guulaysanayoo waxaad aragtaa beershaynu maanta ku kala tagnay maxaad la ooyaysaa sacad baa wuxuu yidhi qaatalaka allah amaa taraa mulkan yataxawal wa ummatan tazuul waa aaya buu leeyay min aayaat illaahi in lagu cibro qaata weeyaan miyaanad arkayn buu yidhi boqortooyadan dhana ilaahay tirtiray iyo ummadan waxay magac iyo maamuus lahayd uu siibmay inkastoo ay gaalo ahaayeenoo muslimu ka xoog haddana waa wax u baahan in lagu cibro qaato uu tilmaamaya sacd ibn abuqaas idan waxayn leenahay cibar baa ku sugan waxa meesha yaalla cibarku wuxuu kaloo ku sugan yahay baynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qur wuxuu ku tilmaamaya duul baa alla ka waramay dabeetana waxa lagu sifeeynayiin kamahali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha raba alcaalamiin waxyaabaha u baahan in lagu cibro qaato waxaa ka mid a ah. caalamkaynu maanta joogna waxaad maqlaysaa switzerland bangiyadeedii baa waxay joojiyeen xoolihii kadaafi Eh, bangi hebel ingiriiska wuxuu joojiyey xoolihii kan dacwaad baa la wada furto waxaa la joojinayaa maxay boqol qof oo bina cali dadkii ku xidhnaayo xoolahoodii waxaa la joojinayaa baa la leeyahay qoyskii ka tegey masar xusni mubaarak iyo intuu xukumayey waxaa la joojinayaa baa la yidhi eh, qadaafi qoyskiisa iyo waxay haysteen lacag iyowgaa markay isku dardaraan mid waliba wuxuu ka badan yahay wax ku dhodhow boqol bilyan oo dollar oo boqolaalkan bilyan markii hore la xadayaba waa la arkaya maxaa loo odhan waaya war dad kale ha ka soo qaadanina ama se maxaa loo sheegi waayey markii hore loo odhan waayey tuug nimankani weeyaana waxaanu lacagay haystaa maantay dhaceen baa laga daba qayliyo waxaa la yidhi xisaabaadkooda ha la xidho maxaa keenay maantay dhaceen in xisaabtooda la xidhay yacni waxaa muuqata dunidu xuquuqda bini aadamka iyo insaaniyaadka iyo waxaasi waa dowlad weliba gudaheed iyo dadkeeda laakiin inta kale in la boobiyo in la dhaca waxaad moodaa inay tahay maxay shariicada caalamkan maanta taalla marka taalle laga tago shariicat ilqaab inay tahay in wax la boobo waayo waxa maanta la leeyahay accountyo sirriya iyo kuwa calanaba la sheegaya tirada badan leh waxa lacag ku jirtaee la tilmaamayo markay meesha haysteenba soo lama arkeen inay tuugo ay soo dhaceente maa walbay xoolaay lahaayeenoo ay jeebka keeneen ahayd maa walbay shaqaysteen maa walbay si kale ku timi waxaa meesha ka muuqdaa waxa weeyaan kamahali shayطaan id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha rab alcaalamiin waxaan leenahay cumuuman waxaa muuqata un rabbi subxaana wa tacaala inuu inoo tilmaamay الظaalimuun وkama أhlaknaa qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baطshan fanaqabuu fi اlbilaad hal min maxiis meel loo kacay inaanay jirin hadduu ilaahay ku qabto subxaana wa tacaala masalada afraad aan tilmaamaya waxay tahay alxoriya bini aadamku inuu xor noqdo inuu xor u noqdo caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysanayo inuu insaan karaamo leh xor u noqdo ra'yigiisa iyo aragtidiisa inuu sheegan karo inuu xor noqdo mataalibtiisa sharciga ah ee bini'aadamnimo iyo diinba ay u ogol yihiin inuu dalban karo inuu xor noqdo uu karaamo yeeshaa waa waxa insaanku insaanka ku yihi walaqad karamnaa bani aadam karaamada waa wuxuu insaanku ku leeyihi hadduu bini aadamku xorriyadda waayo لا إبداع ولا رأي ولا مشورة ولا إنسانية بدون xorriya waxba ma jiraan walidaalik baa ambiyadu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku soo diraa inay dadka xoreeyaan oo ka xoreeyaan macbuud hayrullaahiya oo ay dadku u xoroobaan rabbigood oo keliya inay caabudaan makhluuqaadka dhammaantoodna inay ka xoroobaan oo aanay caabudin inay dadku xoroobaan oo ka xoroobaan cid aan ilaahay ahayn inay ka cabsadaan rabbi keligii inay ka baqaan waxa ka soo hadhay makhluuqana inaanay ka baqin qul acuudu birabbi اnnaas malik الnaas ilaahi الnaas waxaa layna baray ciddaynu magan gallaa inuu noqdo rabbiga bini aadamka oo dhanka u rabbiya ee isagoo abuuree khaaliqooda ee mudabbarkooda ee maamula malik الnaas ilaaha boqorka ee tadbiiriye shu'uuntooda ee mulkiga isagu iskale dhammaantii ilaahi nnaas macbuudka xaqa ah kaas baa layna faray inaynu magan galno waxaynu dareemaynaa marka xoogga dhabtaahi waxa weeyaan insaanku markuu xorriyaddiisa dareemo iyo karaamadiisa insaanku markuu xoroobo waa xoog aan waxba celin karin laa caskar walaa qumbulad walaa dabaabad walaa wax bini aadamka celin karaa ma jiro hadduu karaamadaas iyo caqiidada dareemo duqaaduna kuwa qooqaya kibreyae loo yahayna siyaaj taar bay isku wareejiyaan taarka ku wareegsan mataqaana wuxuu ka samaysanyay labinaatun min khawf jaajuur baqaabay bay dhisaan ummadda ilaah dhan bay cabsi geliyaan dabeetana waxay samaysteen nidaam booliisiyo xadiida nidaam dadka neeftiisa tiriya aduu maanta imise goorbaad neefsatay haddii laguu tirin karo neefta way kuu tirin lahaayeen kuwa kani laakiin ilaahay baan kuugu dhiibin subxaana wa tacaala nidaam booliisiyo aan waxba bini aadamka u oggolayn laa karaamo laa xorriyad laa dhaqaale laa dadnimo waxba aanu oggolayn waa nudami tuqaat waa nidaamo ku salaysan baqe iyo cabsigelin waxaasee dhacdooyinkii dhacay ay inoo tilmaameen insaanka haddii ilaahay cabsida ka saaro inaan askari iyo qori iyo ciditoona celinnin walaa baldajiya walaa hayru baldajiya waxay sortaagaa inaanu insaanka jirin hadduu qalbiga ka xoroobo walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy in allaha laa حتى yuqayiruu maa bianfusihim ilaahay subxaana wa tacaala dul waxay ku sugan yihiin ma gediyo ilaahay ay gediyaan maxay maa bilanfus fircoon markuu hamhamleeyey ee digdigleeyey ee dadka wax walba u sheegtay ee nebi muuse karaamo la yimi wuxuu isdhi armaa cabsidii dadka ay ka ba'daa saxaroo dhan buu isugu soo ururiyey maxaa loo soo ururiyey camalkay qabanayeen saxaradu muxuu ahaa saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa'uu bisixrin cadiim in dadka la baqogeliyaa un bay ahayd istirhaab in dadka irhaab lagu sameeyo oo la cabsi geliyaaba waxaanoo saxaro ah loo soo uruuriyey insaanku qolaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum min allah faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim arucb maxaa dhacay marka yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniina maxaa ka dambeeya factabiruu yaa ulilabsaar baa ilaahay yidhi qolo yuhuudaa ilaahay ka warramay oo u malaynaysay xusuunta iyo qalacadaha iyo waxay dhisteen inay ilaahay ka celinayso subxaana wa tacaala meel loo soo mari karaa inaanay jirin jumcatulqadabkaay sheegayeen masar ee la ballamay dadna waxay ku ballameen inay bannaan isugu yimaadaan dowladduna waxay ku ballantay baa la yidhaha hal milyan wax ka badan oo ciidamada sirdoonka iyo dembibaadhka iyo mabaaxista iyo beliyabaaska ay la geliyo laakiin dadku baa quluubtooda ilaahay ka saaray inay cabsadaan ilaahay subxaana wa tacaala dabeetana wuxuu ina leeyahay kuwa kan ilaahay baa wuxuu kaga yimi meelaanay filaynin qalbigooduunbaa baqa lagu riday dabeetana iyagunbaaba burburiyey waxoodii baa ilaahay yidhi ee factabiruu yaa ulil absaar baa ilaahay yidhi ku cibro qaata dadka caqliga iyo garaadka iyo garashada u saaxiibka hawbaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala duqaaddu waxay dadka ku haystaan waa madfac iyo qalabtoona haddaanad haysanin waxaad u baahan tahay dadka inaad cabsida ka saarto hadday dadku rabbigood ku xidhmaanoo cabsidu ka baxdo hadday dadku cabsidu ka baxdo daaqi xukumi karaaba ma jiro basharku hadduu cabsidu ka baxdo daaqi xukumi karaa ma jiro ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii yarayda la socotay oo quraysh ay rabto inay u digdiglayso laleeyahay ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum war waa laysu kii soo urursadaye baqa oo cabsada fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil in basharku uu ka xoroobo cabsidu waa meesha karaamada bini aadamku ay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa tawxiidkuna wuxuu sameeyaa inuu dadka ilaahay ku xidho oo ay ilaahay waxaan ahayn ku xihoobaan walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka sheekh alalbaani xasan ku tilmaamaya wuxuu leeyahay sayidu shuhadaa'i xamza warajulu qaama ilaa imaamin jaa'ir faamarahu wanahaahu faqatalah shuhadada waxaa madax u ah baa la yidhi xamze ibnu cabdilmuطalib iyo nin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam istaagay boqor jaa'iroo daalimo intuu ishortaagay waxna ka reebay waxna faray yacni si saraaxa ah wax ugu sheegay oo dabeete uu dilay ninkan sayidu shuhadaa uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa ka muuqdaa waa maxay waa ataxarur min alkhawf cabsuu ka xoroobay ilaahay unbuu rumeeyey dabeetana ninkan buu waxna uu sheegay waxna ka reebay xadiidka kale saxiixa uu ku tilmaamaya sheekh alalbaani nebigu wuxuu leeyahy afdal اljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir jihaadkaba waxaa ugu fadli badan kelmad xaqa oo nin sulطaano boqoroo kibray hortiisa laga yidhaahdo waxaan leenahay dhacdooyinkii meesha ka dhacayay waxaynu ku aragnay dadun cabsidu ka baxday dabeetana daalimku uu xukumi kari waayey awal maxkamadahooda caskariga iyo kuwooday dadka ku layn jireen xukumada ugu waaweyn dadka waxaa lagu soo eedayn jiray qalbu nidaami alxukm waxaa la odhan jiray koox yaroo qarsoon oo doonaysa inay waddanka nidaamkiisa beddasho dabeetana dil iyo xabsi daa'in miidhan baa lagala daali jiray koox yaroo rabta nidaamka inay beddesho ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keenay shacab dhan oo hees samaystayba ashacbu yuriid isqaata nidaam samaydan maqal hees la idhaahdo shacab dhan shalayta waxaa maxkamaddu xukumaysay fulaan yuriid qalba nidaam alxukmi buu ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala shacab dhan buu wuxuu ka yeedhsiiyey intayse soo taagaan inay idhaahdaan maxay ashacbu shacabkuba wuxuu doonayaa nidaamkan inuu rido haddii shalayto binu cali dadka uu ku xukumi jiray internetkuu galay iyo salaad jamaaca baa la tugtukaday iyo imise salaadood baad soo noqotay waxaa hadday ahayd haddii shalayto noocaa loo dhaqmayey dadkii binu cali muxuu dadka dheeraa xusni mubaarig muxuu dadka dheeraa wax kale ma dheerayne way hamhamleeyeen dadkuna way u cabsadeen waa intaa nidaamkan iyo waxaan laysku wareejiyo dhan isku wada dar dadkaa la cabsi geliyey dabeetana dadku lafahooda ay u cabsoodeen laxda min laxdaati alxayaat baa ilaahay dadkii cabsida ka saaray dabeetana baryootin bay bilaabeen toddoba bilood ha lay daaya maalmo dhan baryayey dhowr iyo tobankii cashee laysaystay xusni mubaarik muxuu baryayey ilaa sibtembar ha laygu simo toddoba bilood toddoba bilood ha lay daayo awalla wuxuu xidhxidhnaa inankiisa inuu dhaxalsiiyo isagoo soddon sannadood soo haystay kaannamaa dadku ay maalkooda ka mid yihiin oo ilaahay siiyey oo ay kala dhaxlayaan duqaaddu dadka waxay dooransiisaa bayna almni waalxurriya laa macan isku heli maysid nabad ma rabtaa inaad lafahga u badbaaddo oo carruurtaada iska xoogsato caynka haa afkaaga hayso xorriyada yeelana karaamada waa khalaas waad ceeshaysaa haddiiba aanay meelaha arsaaqdana isku dayin inay kaa xidhaan waayo iyagaan waxba deeqayno wax walba isku xeeray shacabkuba markuu bakhtiyuunbuu qayliyey leene haddaad xorriyad doonto iyo inaad qof karaamo la noqoto waad amni waayaysaa ama waa inaad noqotaa laajiqa xontiyo dunida meelaha fardhanaya ama meelaha qofka xunti laga siiyey waa inaad noqotaa ama inaad xabsiga ku waartaayoo lagu dilaa amaa inaad isku hesho almnu wاlxuriya qof aamina aaminun fii sirbi mucaafan fii jasadi cinda wuquutu yawmi inaad noqotaa ood karaamadaa heshaa laguma ogola iyo inaad noqoto xor ilaahiisa caabudo subxaana wa tacaala waan cid kale caabudin cid kale ka dambaynin labadaa iskuma helaysid bay duqaadu leeyihin mid dooro inta daaqigu jooga waa inta shacabku beriska uu doorta iyo nabadda iyo inta daaqigu goormuu tagaa markay shacabku xorriyadda doortaan xawaadistii dhacday waxaynu ka arkaynay intay shacabku nabadda ilaashanayeenna ee xorriyadda ka tanaasuleenna waa la haystay markay karaamadooda dib u qaateenna waxa la waayay daaqiga dhammaantii walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa qisas rabbi qur-aankiisa khaalidkaa uu ku qoray oo lagaga warramayo dad karaamadoodii iyo caqiidadooda iyo xorriyadooda dhaafsaday naftoodii suurat lburuuj ilaahay muxuu kaga warramayaa wasamaa'i ذات lburuuj walyowmi almawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu اlukduud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود waa طاaqi dadka dooransiinaya bayn الxorية والإimaan xorية الcaqiidة rabbi aan isaga ahayn inay rumeeyaanoo xor noqdaan taasi geeri weeye in aniga rabbinimada i rumaysaan oo boqorkiina oo iga dambaysaan wax walba anigu aan leeyahayna noloshaan ogolay marka inaa noolaataan waxay doorteen maxay geeriday ka doorteen inay xorriyaddooda diiniga ama caqiidiga ay dhiibaan ayay geeri ka doorteen ilaahay baa intuu maamuusay qisadoodii wuxuu ka dhigay qur-aan la akhriya ilaa qiyaamu saaca wiil dhallinyaro ah iyo nin raahiba iyo nin kaleoo waxbaray iyo magaalo dhan ciddii deganayd baa waxay isku raacday waraa rabbigan dooranno bale nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslim ku yaalla wuxuu inoo soo wariyey in qof dumari oo ilmo yar haysataa inay ilmihii yaraa u naxday dabeetana markii ay dabkii dultimi ay dib u soo yara hakatay oo ilmihii yaraa ilaahay ka hadliya u yidhi maah isbiri fainaki cala alxaq uu yidhi hooyay sabir xaq baad ku sugantee oo hooyadaa iyo ilmaheediina markaa dabka lagu riday hooyoy sabir idan qur-aanka ilaahay wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa umma xorriyaddooda caqiideed iyo diineed dhaafsaday amnigii iyo nabadda dhaafsaday oggolaaday inay dhintaan muqaabil alamni baquhu waa madallah waa meesha dadku uu ku gumoobo haddaad cabsato waxaan jirinoo humaagaad ka baqaysaa nimanka ilaa hadda waxaa la soo qufayaa masar xabsiyo dhulka hoostiisa ah dholalka qaarkood lafa bini aadan baa laga qufaya waxaa la qufayaa wax aan laga warrami karin nin masiixiyo xabsiyada masar mid ka mida ka soo baxaa la waraystay waraysigii laga qaaday baa midi wuxuu ka qoray kitaab yaroo la ydhaha naafida cala aljaxiim daaqadii jahanama daaqadii jaxiimay u bixiyeen ninka ka warramayaana waa wuxuu soo arkay oo masiixiyo kuwo kaloo la cadaabayo unbuu arkay qaar muslimiin oo agtiisa joogoo la cadaabi jiru ka warramaya warka siduu wadana wuxuu odhanaya waxaan idinka codsanayaa wax dambe inaydin weydiin halkaa ku joojiya waa risaala kuwii kan ka horreeyey laga qoray laakiin waxa ay tilmaamaysaa duqaadda caynka kani khalqigu markaa cabsidu gasho qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramay maxay qolo jina oo nebi sulaymaan ku shaqeeyey iyagu daalimiin baa ahay nebiguna cadaalad ba kusa lakin waxay ku tusaysaa baquhu siduu wax u galo oo nebi sulaymaan oo dhintay naftuba ka baxday weli laga baqayo shaqadii la wado oo ilaahay qur-aanka ku leeyay falamaa qadaynaa calayhi اlmowt ma dlhm عlى mوti إla daabaة الأrضi تأkل min sa'atه falama khara تabayanat الجin an low kanuu yaclamuuna الغayba ma labثuu fi الcadاab الmuhiin ilahay wuxuu tilmaamayaa cabsida ay qabeen daraaddeed ay haybka waxba ka ogayn nebi sulaymaan oo mayda laakiin ushiisa ku tiirsan inay ka cabsanayeen intii o dhan shaqaynayeen geerida nebi sulaymaan xataa inaanay ogaanin cabsi daraaddeed ilaa iyo maxay aboor baa cunay ushiisii markaasuu dhacay duqaad badan baa ushii sulaymaan ku tiirsan oo dhintay dadkuna ka cabsanaya ushaa sulaymaan qaar badan baa ku taagan laakiin aan dadku dareemaynin ilaa iyo markuu aboorku cuno mooyaane waayo kuwaa lahaa fahamtukum ama acima aalibukum ama waradtumuuni kaa ku qaylinayay cidna kama askariya ciidan badnayn laakiin ummaddu hadday maya tidhaahdo laa casaakir walaa ciidan wala cid marsiin kartaa ma jirto dadku hadduu qalbiga ka xoroobo oo uu noocun maa xorriyad uun dareemo haddii cabsida ilaahay in yar kaa saaro wax kasta waad iska celin karaysaa walidaalik ayaa duwalkii cadaaladda ahaa waxay ku dadaalayeen dadkoodu inay xorriyadda dareemaan umar bin alkhaaab taarikhyahanada dunidu muslimkoo qura maaha dunida wax qoraa waxay ku tirinayaan inuu ka yahay boqolka nin ee dunida ugu raadaynta badnaa ee taarikhda soo maray bale tobanka ugu horreeyay ku dareen ninkii buugga boqolkii nin ee most influentialka qoray tobanka ugu horreeyuu ku daray cumar bin alkhataab inuu ka yahay taariikhda cumar uu ku caanbaxee cadaaladda ah iyadoo laga yaabo inaynu waqafaad kale kaga waranno hal masale aynu waxa weeye cumar wuxuu ku dadaalay in shacabkiisu xornimo uu dareemo waan madaxdu marnaba gumaysanin markaasaa kuwa aan xataa muslimiinta ahayn qibطigii la dhirbaaxay muxuu lahaa mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraaran iyadoo amiirkii muslimiinta inanku dhalay uu yahay camar binulcaas inanku dhalay uu yahay ayuu wuxuu leeyahay war goormaad dadka addoonsateen iyadoo hooyooyinkood dhaleen iyagoo xor ah kuwii caqiidada fahmay dadka waxay u ilaalinayeen karaamat alxuriya inay xor ahaadaan inaan madaxdu dadka addoonsanin shacabkaagu markuu xorriyadda dareemaad adna insaan muxtarama tahay markaasuu cumarna qof muxtarama noqday oo masaajidda iska seexday iyo meelahaasi oo intaa boqorra soo baadi doonaan la waayo guriga laga waayo oo loogu yimaado isagoo gurigiisa iska dhinac jiifa insaan xora buu isna noqday waayo dadkiisiibuu xoreeyey ummaddu u telinayo cadaalad kula dhaqmay marka dadka cadaalad dadka hanti lagama simi karo se cadaalad baa laga simi karaa haddaad cadaaladda ka sinto oo ay ka mid tahay dadka inaad karaamadooda u ilaaliso inaad dulminin ee qofku xorriyaddiisa uu helo qof kariima markuu noqdo adna kariim baad noqonaysa haddaad dadka wada la'iim ka dhigtana adna lukac ibnu lukac baatay markaa laa'iimkii ugu weynaabaad markaa adna soo baxaysa walidaalik baa cumar binu lkhaaab wuxuu ku dadaalayayba in leenahay inuu bulshada u ilaaliyo inay xorriyaddeeda haysato waxaan leenahay markaas dhacdooyinkaas markaynu eegno waxaynu ka dareemaynaa waxa wax beddelaa inuu yahay basharka qulubtooda ilaahay markuu gediyo caalamkao dham inuu si fudud isu beddelayo qalbigana ilaahay uun baahanta qulubta haddii cabsida la geliyana baqahu hadduu galana inay dullowdo waanay uma jirta iyo waxba toona aanay noqonin ummad kasta oo baquhu ka baxaana inay dad xorooba noqon karaan qolada duqaada ahina waxa ku wareegsanaya isku ilaaliyaan inuu yahay maxay labanaati lkhawfkaasi qadiyadda shanaad aan tilmaamayna waxa weeyaan alijtimaac latafaruq kulanka iyo midnimada shacabku isu yimaado inay tahay marbatu alfawzi waalhalaba inay tahay meesha ay ku xidhan tahay xoog badnidu bacd allahi subxaana wa tacaala ilaahay nasrigiisa marka laga yimaado midnimadu inay tahay waxa guusha keena ummaddu hadday axzaab iyo firaq iyo jamaacaad iyo kooxo yaryar iyo waxaa noqoto waxba ma dhasho waa madhalaysnimo ummad haddaad aragto koox kooxdeed iyo waxeedu sii tiro badanayaan waa ummad madhalaysnimo ku sii socota mar kastoo ummadda midnimadeediiyo ishaysadkeedi iyo xaggan uu waa mar kastoo ummadda xooggeedu uu jirayo iyo isbeddelkeed iyo waxqabadkeedu midnimadaan ka warramaya ee koow ee muslimiintu ay yaqaaneen waxa weeyaan cala tawxiid in lagu midoobo laakiin waxaan leenahay ahdaaftu qaar baa marxaliya ahdaaf ka sokayso oo xataa lagu midoobi karaa jira oo waa maxay waxaan leenahay bacd almabaadi waa lagu midoobi karaa walidalik baa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka uu imaam الbukhaariي fi ladab اlmufrad iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo axmed iyo kayrkood baa wariyeen sheekh ilalbaanina صaxiixa ku tilmaamaya wuxuu nebigu leeyahy shahidtu xilfa اlmuطayibiina maca cumuumati waxaan ka qayb galay buu nebigu leeyahy xilfigii muطayibiinta waa xilf lfuduul bay yidhaahdaan culammadu oo aan adeeraday kala qayb galay wa ana ghulaam anoo yar wa qabla nubuwa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka qayb galay shir go'aan ka soo baxay shirkani wuxuu ahaa qabaa'ilkii carbeed qolo ka mid ah banu haashim iyo ay ka mid yihiin ayaa cabdillahi bnu judcaan ninkii la odhan jiray taajirka ahaa gurigiisay ku shireen qoladaasi waxay ku heshiiyeen daalimka maka markii waxay ahaayeen dad tijaaro ka shaqeeyo baa mushrah niman tujaarta maka ka mida baa waxay dhaceen oo boobeen dadkii tujaarta ee waddanka imanayay wax kala gadanayay dabeetana odayada tani ninkaa taajirkaa ah gurigiisa inta isugu tageen bay waxay ku heshiiyeen cid kasta oo maka gudaheeda lagu dulmiyo inay u hiiliyaan oo aan maka gudaheeda dulmiga in dadka laga hela dadku xuquuqdooda inay helaan nebigu wuxuu leeyahy alayh salaatu wasalaam anigoo yar wa qabla nubuwa anigoo yar baan adeeraday kala qayb galay buu leeyahy heshiiskaasi dabeetana nebigu wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam maantana ma jeclaysteen in lay siiyo xumru nacam galagkiisa cascas in lay siiyo oo aanburiyo ma jeclaysteene haddii lay soo bandhigo maantana waan yeeli lahaa buu leeyahy yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa basharku xuquuqdooda inay dulmiga dadka in laga riixo inay maطlab sharciya tahay maطaalibta sharcigii inay kala sokayso yacnii asalku wax weeyaan qofka mu'minkii taqyiirka rasmiga isbeddelka rasmiga ee uu doonayaa waa ila shariica dadku inay ilaahay kitaabkiisa qaataan sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam in la qaato in la طabaqo laakiin kamaalka miyaan waxbaba ka hoosaynin dadku inta badan amaalkuunbay joogaanee mumkinka ma arkaan amaalka wax ka hooseeya ma jiraan waxaynu arkaynaa umam ku heshiiyey nin taaqiya dulmigii inay iska ridaan waa malab sharciya wax diidani taaqi in la tuuraa ma jiro laakiin waxaad arkaysaa ummaddu hadday hadaf ku heshiiso walow qof daalimayn xaqiisa loo dhiciyana ha noqotee inuu yahay wax dadku uu ku heshiin karo midho dhalkiisana fududaan karayo masar jamaacaadkeedii islaamiga ahaa iyo axsaabteedii siyaasiga ahayd iyo tunis iyo jamaacaadkeedii iyo axsaabteedii siyaasiga midna daaqi kama kaxaynin maxaa ka kaxeeyey mar bay dadweynuhu waxay garteen inay xuquuqdooda doontaan maxay doonayeen xuquuqdoodii caadiga ahayd markii loo diiday bay yidhaaheen war naga taga wixii meelaha ka dhaco dham waxay ku bilaabmeen dad camal iyo shaqe iyo waxay cunaan iyo sinaan iyo cadaalad doonaya bay ahaayeen laakiin markay waayeenee la garaace la laayay ayay waxay isu beddeshay الشhacbu yuriid isqaaطa nidaam baa timi waxaynu leenahay umamku walow qadiya waaxidana ha noqotay haday ku midoobaadano xaqah waxay mudan tahay inay wax dhacaya noqoto walidalik ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya gulibat الruumu fi adni اlأrض whm min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidca siniina lilahi اlamru min qabl wmin bacd wywmaidin yafraxu اlmu'minuun baa ilah yidhi subxaana wa tacaala wywmaidin yafraxu اlmu'minuuna binasr اllahi yansuru man yashaa waxyaabahay ku farxeen waxaa ka mid ah ayay culimmadu leeyihiin inkastoo ay yidhahdaan nasrigii badar iyo kuwanina waa jireen laakiin waxaa ka mida uun in maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu laba kooxood kooxdii iyaga un moodayeen inay u dhowdahay guusha la siiyey bershiya iyo romanisku intay isdileen in majuusta la laayo ahlu kitaabku uu xoogaysto nowcun maa ayaa muslimiinta farax gelisay sideedabana waxaad ogaataa maطlab sharciya daatiyan inuu yahay daaqigu inuu tago waxaa ka dambeeya muxuu noqonayaa ilaahay baa garanaya haddaan la hubin wax ka xumay inay ka imanayaan haddaanay mutayaqin ahayn baaqigu inuu tago walidaalik ba salaf alumma maalintuu dhintay xajaaj ibnu yuusuf culammaai taarikh waxay soo arooriyaan geeridii xajaaj baa xasan ilbasri oo dhuumanaya loo sheegay dabeetana ilaahay dartii buu u sujuuday culammaai taarikh waxay soo wariyaan geeridii xajaaj ibnu yuusuf ayaa cumar bin alcabdilcasiis loo sheegay markaasuu ilaahay u sujuuday shukran lilaahi ilaah daaqigaa dhaafiyey waddanka ibraahim inakhaci taabicigii la odhan jiray waxa uu yimi xamaad ibnu abi sulaymaan markaasu wuxuu yidhi ibraahimow xajaaj ibnu yuusuf baa dhintay farxad daraaddeed buu ooyey imaam inakhaci markii la yidhi xajaaj ibnu yuusuf baa naftu ka baxday farxad daraaddeed buu imaam inakhaci ooye waxaa la yidhahdaa imaamu taawuus taabicigii la odhan jiray ayaa loo yimo markaasaa la yidhi dhimay ninkii kuma xajaaj ibnu yuusuf dhimay markaasuu is yidhi war hubi waa loo yimi haddana waxaa la yidhi dhimay waa loo yimo haddana waxaa la yidhi dhimay markaasuu wuxuu akhriyay faquطica daabiru اlqowmi aladiina ظalamuu walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin idan salafi lumma taaqigu markuu dhintay waa ku farxayeen haddii ilaahay dad muslimiina taaqi ka dulqaado lana rajaynayo waxdhaama inay yimaadaan waa wax lagu farxaa xajaajkaasi salafku ay farxayeen markuu dhintay milyaardama ka tegey ayaa u malaynaysaan xajaaj ibnu yuusuf buu ahaa bay yidhahdeen culimmadu dhiigga daadiya laakiin waxa yidhahdeen wuxuu ka tegey saddex boqol dirham iyo kitaab quraan uu haysan jiray iyo seef iyo intii la saarayay faraska iyo boqol diric boqol qalabkanna dagaalka loo xidho uu waqfiyey xajaajintaasuu ka tegay xajaajkaa lagu farxaya inuu dhintaa bal kuwan waxay dadka kaxadeen la leeyahay afar goor bay waddan barjadkii noqon kartaa afar goor waddan barjadkii ayaa nin quri wuxuu xadaya warkaasi markuu tago wax lagu farxa miyaan ahayn caawa farxadda haydinku joogto asalaamu alaykum ahayn caawa farxadda haydinku